alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu maa jaءa fi اruqa wاtamaa'im haadaakani baabu maa shaygii buu baab yahay jaa-a ku yimi kusoo arooray fi ruqa tufniinada iyo watamaaimi iyo qardhaasaha baabkan waa baabun wa mukamilu lilbaab aladii qablahu wuxuu takmiil iyo dhamaystiru yahay baabkii ka horeeyey lianna fiihi dikra anwaacin min ashirk almunaafi liltowxiid waayo baabkan sida baabkii hore waxaa ku xusan noocyo shirkiga ka mida oo aanay kulmi karin oo ay isdiidayaan towxiidka oo ah macna laa ilaaha ila allah dhinac kale haddii laga egana fiihi tafsiiru الtawxiidi bidikri didihi ka saabiqihi baabka hore waxaynu sheegnay inuu tawxiidka fasirayo bimacnaa laa ilaha ila اllah oo caddaynayo siduu fasirayaana ay tahay in lagu sheegay baabka wax kasoo horjeeda tawxiidka wa bididiha tatabayanu اlashyaa sheega sheega ka soo horjeeda haddaad fahamto isagana waad fahmaysaa marka baabkana waa sidaas oo kale oo noocyo shirkiga kamida ah ayaa lagu sheegay shirkiguna tawxiidku kasoo horjeedaa faman fahima shirka fahima tawxiid qofkaa shirkiga fahmaana tawxiidkana u fahmaya maqsuudka baabku waa bayaan bayaanu xukmi ruqa watamaaim waa in la caddeeyo xukumka ruqyada iyo tamiimada musanifku raxima llahu tacaala si cad umuu sheegin labada xukunkooda walam yusarix bixukmi ruqyati watamaa'im saad aragta baabu maa jaa fi ruqa watamaa'im unbuu yihi waa shirki iyo shirki maaha midnaba ma oran sababtuna wax weeye lianna fii xukmihimaa tafsiila tafsiil baa ku jira xukm qura ma laha yani sidaynu soo aragnay atamaaim anwaac likuli nowcin xukmuhu nooc walibana xukumkiisa ayuu leehay wakadalika aruqa xukum qura ma maleh fahiya anwaacun walikuli nowcin xukmuhu iyaduna waa noocyo nooc walibana xukumkiisa ayuu leeyahy aimada qaarkood arrintaas si aynu sheegin way tasriixiyeen waxaa ka kamida ah sheekh sulayman bn cabdillah fi taysir caiz اxamid walamaa kanat iruqa calى halaaثati aqsaami qism yajuus waqism laa yajuusu waqism fi jawaasihi khilaaf lam yajzim اlmusanifu bikowniha min ashirk mar haddii ruqyadu ay nooci tahay qeyb banaan iyo qeyb aan banaaneyn iyo qeyb la isku khilaafsan yahay musanifku si go-aan uma odhan waa shirki lianna fi dalika tafsiila bkhilaafi lubs اlxalqati wاlkhayط wanaxwihima mima dukir faina dalika shirku muطlaqa marka musanifku raxima llahu tacala taraajimta qaarkeed salaka hada lmaslak oo ah in shayga u baabeysanayo xukumkiisa aanu baabka ku caddayn ida kaana xukmu masأlaةi waadixا mansuusa عalayhi fi اladila alati yuriiduha fi lbaab dakara xukm اlmas'alati fi lbaab haddii xukumka mas'alada uu baabka kaga hadlayaa uu yahay xukum waadixa nusuusta iyo adilada baabka uu ku sheegay lagu caddeeyey xukumka masaladu baabka ku sheegaa haddii xukumku uu yahay xukmun oo fiihi tafsiil aw ixtimaal aw khilaaf xukum markaa nooci yeelanayo oo la kala qaadqaadayo ama ixtimaal baa ku jira sidana uu noqon karaa sidana uu noqon karaa ama khilaaf baa ku jira laa yajzimu bihi fi tarjama xukumka si cad uguma sheego baabka inama yacqid lbaaba min gayri an yubayina alxukm baabkunbuu guntaa isagoon xukumka caddayn sa baabkan iyo abwaab kaleba ku cad wa hada huwa almaslak aladi salakahu اlimaam اlbukhaariyu raximah llahu tacala fi صaxiixi oo wadada uu bukhaari maray baabkiisa saxiixiisa abwaabtiisu noocyadaasay uqeybsantaa abwaabu ixtimaal geliyo kuwa aanu xukumka ku caddayn iyo kuwa uu xukumka ku caddeeyo laakiin hal masalo ayaa yaridu cala almusanif ayaa musanifka lagu soo aroorin karaa dee laba midkoodumuu baabku noqonaya halkaa si fiican ugu fiirso inuu baabku ruqyada iyo tamiimada shirkiga uu ka hadlayo qura hadday saa tahay waxay ahayd inuu xukumka baabka ku sheego ou idhaahdo tusaale ahaan baabu maa jaa fi ana aruqa wاtamaa'ima shirku tusaale ahaan inuu saa idhahdo oo hadduu ruqyada iyo tamiimada shirkiga qura u ka hadlayo inuu sidaa yidhaahdaaba ahayd oo xukumka uu ku sheego baabka hadduu ujeedo الtmaaئm والruqى noocyadooda oo dhan oonu nooca shirkigo qura aanu ujeedin markaana waxay ahayd inuu baabka ku sheego nusuus noocyadaa tusinaysa soo maydaan fahmin ida kaana qasdh bاlbaab الruqى والtmaaئm الshirkiya kana اlmunaasib dikru kwniha shirka fi اlbaab hadduu u jeedo ruqyada iyo tamiimada shirkiga ah waxay ahayd dee aruqa watamaaimku inay shirki yihiin baabu ku sheego hadduu u jeedo cumuum ruqa watamaaim noocyadii oo dhan tii shirkiga ahayd tii sharciga ahayd tii xaaraanta ahayd ee shirki aan ahayd waxay ahayd adilada baabka uu ku keenayaa noocyadaasoo dhan dee inay ka hadlaan oo noocyadoo dhami matalaad xagga adiladaa ah baabka ay ku yeeshaan oo daliil tusinaya ruqyada mashruucaha ah, daliil tusinaya ruqyada muxaramkaa laakiin aan shirki ahayn daliil tusinaya aruqya ashirkiya inuu sheegaabahe musanifku labadaa midnaba ma yeelin oo baabka kuma sheegin ruqyada iyo tamiimadu inay shirki tahay adilada baabkuna ka turjumi mayso noocyadii oo dhan oo adilada baabka uu ku sheegay waa adilo markaa ku saabsan eh, ruqyada iyo tamaaimka shirkiga ah intaa inaad fahamteen baan malaynaya waxaa loo yaqaano ruqyada tamiimada baabkii hore ayaynu kaga hadalnay ku noqon mayno ruqyada ayaynu baabkan axkaamteeda kaga hadli doonaa culimadu ikhtalafuu fi mafhim fii mafhuumi ruqyati calaa qowleyn ruqyo maxaa la idhaahdaa ama maxaa ruqyo noqonaya laba qowl bay isugu khilaafeen culimada qaarkood jacaluu ruqyata khaasatan birafci اlbalaa wa cilaaji اlmusaab qofka balaayadu ku dhacday eh, xanuunka iyo musiibadu ay haleeshay waxaa lagu tufo ayaa ruqyo la dhaha bay yidhaha marka laa yusama ruqyatan ilaa laa tusamaa ruqyatan ila ida kaanat bacda nuzuuli اlbalaa qofka dhibaata ay ku dhacday wixii lagu akriyo balaain markay soo degtay kadib la akriyay ayuunbaa ruqya la ydhaha bay dhaha ibnu lahiir baa kamid a ah culimada saa ku qeexday ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa aliclaam biqawaadic alislaam kadalika almucallimi qaarna waxay yidhahdeen alruqyatu caama fii kuli qiraa'atin alaba linafr ruqyadu waxay caam ku tahay wax kasta oo la akriyo oo loo akrinayo nafci raadin sawaء kana qabla wuquuci اlbalaa aw bacda nuzuuli marka maxaa soo gelaya xataa adkaaraha qofku akristo adkaaru الصabaax wاlmasa iyo isticaadaadka dhammaantood ruqyay noqonayaan marka qowlka labaad la eego culimada markaa saa sheegtay waxaa kamid a ibn اlcarabi kitaabkiisa almasalik fi sharxi muwaطi malik kadalika ibn اlqayim raximah llahu tacaala fi zaad lmicaad alimaam tirmidi tabwiibkiisuna saasuu tusinaya fi sunani baabu ma jaa fi ruqyati bilmucawadatayn buuri baabka waxaa kusoo arooray akrinta mucawadataynka markaa la akriyo cid lagu akriyo kadib baabka wuxuu ku keenay xadiidu eh, abi saciid kana rasuulu llahi yatacawadu min aljaani wa cayni اlinsaani xataa naزlat almucawidataan falama nazlataa akhada bihima wataraka ma siwaahuma marka labada qowl maxay u kala duwan yihin qowlka hore wuxuu leeyahay ruqyo waxaa ahun maa quri'a bacda nuzuuli اlbala balaayadu markay soo degto kadib wixii la akriyo qowlka labaadna wuxuu leeyahay maa quri'a qabla nuzuuli اlbala oo isticaado iyo magangala iyo maa quri'a bacda nuzuuli اlbala intuba waa ruqyo waxaa kale ku kala duwan yahan aladkaar اlcaama si adkaaru الصabax wاlmasa iyo adkaaru الnowm takunu ruqyata binaan cala alqowl الthani qowlka labaad marka la eega maxay noqonaysaa ruqyay noqonaysaa walaa takunu ruqyata cala alqowl اlawal qowlka hore marka la eegana ruqyo maaha waayo qabla nuzuuli bala baa la akri qowlka hore haddii wax lagu dhiso ah ruqyadu inay tahay maa quri'a bacda nuzuuli اlbala tacriifkeedu muxuu noqonayaa maa yuqra'u cala almariidi طalaba lishifaa oo waxaa qofka xanuunsanaya xanuunkuwa ku dhacayba lagu akriyo iyadoo shifaa iyo bogsasho la raadinayo qowlka labaad haddii la eegana ruqyada caam ka dhigaya ee maa qabla nuzuuli اlbala iyo maa quri'a bacda nuzuuli اlbala labadu waa ruqya leh tacriifkeedu muxuu noqonayaa kulu maa yuqra'u alaba linafc kulu maa yuqra'u alaba linafc wax kastoo la akriyo oo loo akriyo nafci raadin sawaء kana jalba khayri aw dafca shari aw rafcihi nafcigaasi ha noqdo in khayr la xaasiliyo shar in layska difaaco ama mid dhacay in la rafciyo oo meesha laga saaro marka la eego axaadiida nebiga caleyh isalaatu wasalaam ee ku soo aroortay ruqyada axaadiidaasi waa mutanawicatun fi dilaalatiha calaa xukmi ruqya waa noocyo kala duwan marka la eego tusintaa ay tusinayso xukumka ruqyada faminha ma yufiidu daahiruhu biana ruqyata muxarama xadiidka qaarka daahirkeedu wuxuu faa'iideynaya ruqyadu inay xaaraan tahay biiطlaaq iyadoo la kala reebreebinba waxaa ka mida xadiidka axmed uu ku wariyey musnadkiisa bisanadi صaxiix ina aruqa wاtamaa'ima wاtiwalata shirkun oo ruqyooyinka iyo tamaaimta iyo tiwaladuba waa shirku u yihi isagoon kala reebreebin marka ظaahiruhu wa taxriimu ruqyati taxriima muطlaqa waxaa ka mid ah axaadiida ma ظaahiruhu anaha kanat muxarama uma nusika الtaxriim xadiidka qaarkii daahirkeedu waxa weeye in marka hore xaaraan ahayd muطlaqan in wax la akriyaba qabla nuzuuli اlbala iyo bacda nuzuuli اlbala alaba linafc aw shifaa kadibna la nasakhay taxriimkaas waxaa ka ah xadiidu anas fi muslim rakhasa rasuulu llahi fi ruqyati min alcayni wاlxumati wاnnamla marka rakhasa ereygan maxaa laga fahmayaa inay markii hore xaaraan ahayd mamnuuc ahayd kadib rasuulku alayh isalatu salaam uu fasaxay ruqyada saddexdaa la iskaga tufa axaadiidda qaar waxay tusinaysaa anaha gayru ma'duunin biha ila fi amraadi mucayana ruqyadu inay mamnuuc tahay ilaa xanuunada qaarkood uu mooyaane marka qofka lagaga tufayo waxaa ka mida ah xadiidkii hore inoo soo maray xadiid ibn cabaas baabu man xaqiqa tawxiida dakla janata bigayri xisaabin walaa cadaab waxaa ku jirtay laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin marka ruqya ma jirto waa gayru jaa-iza fi lislaam ilaa il qofay ku dhacday in lagu tufayo ama qof la qaniinay oo bahal markaa sullihi uu qaniinay in lagu tufayo mooyaane waay axaadiida qaar wa minha ma yadulu cala lidni fi ficliha fi kuli اlamraad xadiida qaarna waxay tusinaysaa xanuunada oo dhan in markaa qofka wax lagaga akrin karo nusuus badan baana taa ku timi khilaafka axaadiida daahirkeedu iskhilaafsanya awgeed culimadu way isku khilaafeen fii xukmi الruqyati min xayu اlu ruqyada xukumkeedu asal ahaan marka la eego waa maxay iyadoo isku duduban oo noocyadeeda aan la kala qaad qaadin culimada qaar waxay idhahdeen waa makruuha waxaanay daliishadeen axaadiida markaa ka dayrinaysa ruqyada sida xadiidkii waxa weeyaan xadiidu sabciina alfa hum aladiina laa yastaruun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun calaa rabbihim yatawakaluun iyo xadiiu axmed tirmidi wabni maaja man iktawa waistarqaa faqad bari'a min atawakul qofka isguba ama wax isku akriya tawakulkii uu ka beri noqday lakin culimadu taa way ka jawaabeen waxay hahdeen axaadiiaasi waa fi alabi ruqya laa fi ruqyati nafsiha waxay ku saabsan tahay ruqyo qofku inuu dalbo cid uu yihahdo wax igu akri ruqyada lafteeda maaha qowlka labaad wuxuu leeyahay jaaئizaة min xayثu اlأصl asal ahaan way banaan tahay ruqyadu muxaramana maaha makruuhana maaha waana qowla akari ahli اlcilm waxaanay deliishanayaan axaadiid alati fiiha alidnu biاruqya aw alati fiiha ficlu nabiyi liruqya axaadiida ruqyada fasaxaysa ama axaadiida waxa weeyaan tilmaamaysa nebigu calayh الsalaatu wasalaam inuu ruqyo uu sameeyey qowlka saddexaad wuxuu leeyahy aruqyatu mustaxaba ruqyadu asal ahaan waa mustaxab wey waxaanu deliishanayaa adiladaas aynu sheegnay sida nebigu inuu ruqyada isku sameyn jiray ficilka nebiguna istixbaab buu tusinaya ka xadiidi caaisha fi saxiixeyn ana rasuula اllahi kaana ida shtakaa nafatha calaa nafasihi bilmucawidaat rasuulku hadduu xanuunsado wuxuu isku tufi jiray mucawidaadka umasaxa canhu biyadi waxaa kaloo ka mida xadiidu jaabir fii muslim nebigu inuu yihi markii ruqyada la weydiiyey man istaaaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal kaydan mid ee awooda walaalkii inuu anfaco macana wax ku akriyo ha ku akriyo waaye qowlka saxiixiina waxa weeye alqowl الthalith ana الruqyata min xayثu asliha mustaxabatu xukumka asalka ay leedahay waa maxay waa mustaxab xukumkaa mid ka duwanna way yeelan kartaa liwasfin caaridin sifo la soo darisa awgeed waaynu u nimaadno taasi waa xukmu alruqya min xayu اlasl iyadoo isku duduban oo la kala qaad qaadin aynu u nimaadno ilى aqsaami الruqyati min xayu اlaxkaam altafsiiliya ruqyadu qeybay leedahay qeyb walibana waxay leedahay xukun markaa gooniya aada u dabdiyatan alqism اlأwl min الruqya waa ruqyaة mashruuca waa ruqyo shareecadu ay ogoshahay maxaa daabidu ah waa kulu ruqyati tawafarat fiiha الshuruuط الsharciyaة اlmuctabaraة fi الruqya kulu ruqyati tawafarat fiiha الshuruuط الsharciyaة almuctabaraة fi الruqya waa ruqyo kasta oo laga helay shuruudda ay shareecadu u dhigtay ruqyada kulu ruqyati tawafarat fiiha الshuruuط الsharciyaة almuctabaraة fi الruqya shuruuddaasi waa maxay الsharط الأول wa an takuna min الqur'an aw الsunة aw اladciya واladkaar الsharciya aljaa-iza fi sharc waayo waxaan qofka lagu akrinayo yahay qur'aan ama sunne yani duco xadii axaadiida kuso aroorta aw aladciya waladkaar الsharciya ama ducooyin iyo adkaar shareecada ku banaan ducadu dee waa suhaal baa looga jeedaa adkaartus laa ilaha illa inaad qofka ku tufto laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllah laa ilaha illa ad ku tufto ama subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha illah allahu akbar oo aad ku tufto iyada lafteedu ile waa ducee marka aladkaar sharciya marka leyna ogama jeedna adkaar shareecada lafdigeedu kusoo arooray un waxaan uga jeednaa aladkaar aljaa'iza fi sharc oo adkaarta iyo ducooyinka aan khilaaf ahayn adilada walow lafdigeedu yaanu adilada kusoo aroorin واctaqd الraaqi wاlmarqiyu عalayhi anaha mujarad sabab isla markaana uu aaminsan yahay qofka wax ku tufaya iyo ka lagu tufayaaba inay sababun tahay wa ana shaafi huwa اllah ka wax shaafiyana inuu ilaahay taasi waa ruqya mashruuca an takuna min الqur'ani aw الsunati aw اladciyati واladkaari اlmashruuca واctaqd الraaqi wاlmarqiyu عalayhi bأnaha mujarad sabab وana shaafi huwa اllah shardiga noocaasina iyo shuruudda kale laba shardi oo kaleo la socda waa mujmacun caleyh in ruqyada sixadeeda ay shardi u yihiin iyo jawaaskeeda oo laisku waafaqsanya culamada ijmaca soo naqlisa waxaa kamid ah ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yihi waqad ajmaca alculamaa cala jawaasi ruqa cinda ijtimaaci halaaثati shuruud culimadu waxay isku waafaqeen ruqyadu inay banaan tahay haddii saddex shardi laga helo an yakuna bikalaami اllahi tacaala aw biasmaa'i wa sifaatih taasi waa taha shardiga koowaad wa bilisaani اlcarabi aw bima yucrafu macnaahu min gayrihi ta waa inay af carabi tahay ama luqad kale oo la fahmayo kan akriya iyo kan lagu akriyaaba ay fahmayaan macnaheeda sa af soomaali ilahay baad u bari waxaad tihi ilaah qof xanuunka ka dulqaad waad ku tuftay macnihiisi waa la fahmaya carabi bayaanu ahaan shardiga saddexaadna waa kan wa an yactaqida ana aruqyata laa tuahiru bidaatiha bal bidaati اllahi tacaala oo talabaadi waa inuu ictiqaado qofku oo raaqiga iyo marqi caleyh labaduba inaanay iskeed raad u lahayn ee ilaahi subxaana wa tacaala idankiisa ay raad ku yeelanayso waay shardiga labaad ruqyadu ay leedahay wa ruqyat eh, nacam shardiga labaad de waynu sheegnayba waa an takuna mafhumat lmacna waa in macnaheedu yahay mid la fahmayo shardiga saddexaadna waa maxay an yactaqid araaqi walmarqiyu calayhi anha laa tuahiru bidatiha bal biidn اllahi subxaanah wa tacaala nooca labaad ee ruqyadu ama qismiga labaad waa ruqya muxarama waa ruqyo xaaraama yani ayru shirkiya iyadoon lagu xukminina shirki tahay ba dana xaaraanta daabitkeedu waa maxay waa kulu ruqyatin ishtamalat calى amri mukhaalifi lishariicati duna shirki kulu ruqyati ishtamalat calى amri mukhaalifi lishariicati duna shirki waa ruqyo kasta oo koobsatay oo ku guda jiro wax shareecada khilaafsan laakiin aan shirki ahayn min amilatiha alruqyatu almajhuulatu lmacnaa waxaa tusaalayaasheeda ka mida ruqyada qofka lagu akriyo waxaan macnihiisa la garanayn fahada nawcu muxaramu walakin laa yuxkam caleyhi bishirk lan laa yudraa macnaahu ruqyada noocaasi waa xaaraan lakin lagu xukumayana shirkata macnaheedii baan la garanahayn sababu taxriimihana maxaa loo xaaraantimeeyey أnha qad تشtamilu عalىa shirki taxriimuhaa min baabi sadi daraa'ic shirki in inuu ku jiraabaa dhici karta mar haddaan macnaheeda la garanayn marka dee waxaa dhici karta inuu shirki ku jiro oo ay koobsanayso oo markaa waxay noqonaysaa wasiila ila shirki bay noqonaysaa waxaa ka mid a waxaa lagu magacaabo ruqyaة اlcaqrab waxaa la iskaga akriyo qaniyada hangaralaha oo ibnu salaax laga sheego addamiiri ashaafici oo sheekhana kitabka ha annajmu lwahaaj oo ku ku sharaxo minhaajka nawowi damiiri waxaa kaloo uu leeyahy kitaab la idhaha xayaat lxayawaan alkubraa xayaat lxayawaan alkubraa xayawaanka iyo noloshoodiibu kaga sheekeeya markaasa wuxu ohan wara bikhat ibni salaax fii rixlatihi ruqyata lilcaqrab waxaan arkay buu ihi ruqyo caqrabka ama hangaralaha dibqalooca la yskaga tufo la yskaga akriyo oo ibnu salaax uu sheegay qaala dakara ana alinsana yulqaa biha falaa taldaquhu caqrabun dad meelaha xeebaha tagtay meelaha kuliya meelaha uu ku badan yihi waad isku akrinaysaa oona kumaba qariinaysaba wain akhadaha biyadihi laa taldaqu xataa hadduu gacanta ku qaataad gacanta ku qaataad gosha gashato haddaad ruqyada isku akrido kuma qariinaysaba kuleey wain ladaqathu laa taduru hadday qariintana waxba ka dhibi mayso wahiya waa maxay ruqyadaasi dhegeysta wahiya bismi illaahi wa billaahi wa bismi jibriila wa mikaaila intaa macanaheeda anu garana soo maha waxaa ka dambeeyeen kaazim kaazim wayazaazim fatayaz ilaa marin ilaa marin yashtaamar ay yashtaamar afabxaar weegi masoo maa olada <laughs> afabxaarka yaqaane waas afabxaara talow yashtaamar aishtamr ahuda hudaha lamaada ana raaqi wallahu shaafi waxaa macnihiisa ayaa garanaya ma magacyo jinba oo la baryayo ma ducaau hayr illaahiba ma istiqaata bigayr illaahiba lama garanayo marka taxriimu hada nooc muxuu ku dhisay mabniyu calaa qaacida sadi daraaci wahiyo qaacida mashhuura madkuura fi kutubi usuuli fiq culimada taxriimkeeda sheegta waxaa kamid a sheikh اlislaam ibnu taymiya fi majmuc fataawa taxriimkeedana culimadu nisbeeyey waliha wuxuu yihi wacaamatu ma bydi الnaasi min alcazaa'imi wاطalaasimi wاruqa alati laa tufqahu bاlcarabiyati fiiha ma huwa shirk bاljin walihada naha culamaء اlmuslimiin can الruqa alati laa yufqahu macnaha culama islam waxay diideen ruqyada aan macnaheeda la fahmayn liannaha madinatu shirk waxaa loo filayaa markaa shirki wain lam yacrif iraaqi anaha shirku hata haddaanu qofku garanayo inay shirki tahay walihaada rasuulku muxuu shardi ka dhigay ruqyada jaa-iska muxuu shardi uga dhigay inay shirki ka madhan tahay inay shirki ka madhan tahayna goormaa la garan karaa ya marka macnaheeda la garanayo haddaan macnaheedii la garanahayn inay shirki ka madhan tahay o sharkigaa shardigaa la helay lama garan karo waxaana u daliila xadiidka muslim wariya can cawf ibni malik alashdici qaala kuna narqi fi ljaahiliyati faqulna ya rasuul اllahi kayfa tara fi dalik islaamku horti waxbaanu dadka ku akrin jiray markaanu islaamnimaan rasulka ku rasulka ilah bal ka waran faqaala icriduu calaya ruqaakum rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ihi bal waxaa dadka ku akridaan itusa laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirku ruqyadu dhib ma leh bimacnaa waa banaan tahay haddii ay shirki ka madhan tahay marka haddii ruqya oo dhami mid macneeda la garanay mid kale baa iska banaantay rasuulku ma yidhaahdeen bal waxaad akridaan itusa wuxuu tusa u leeyahay dee si uu macnaheeda u fahmo ta xunna ugu dido ta wanaagsanna ugu fasaxo qismiga saddexaad waa ruqyatu shirkiya shirkan akbara waa ruqyo shirki ah weliba shirku akbara daabitkeeduna waa maxay waa kulu ruqyatin ishtamalat calaa amrin maxkuumin caleyh bishirki fi shariica kulu ruqyatin ishtamalat calaa shirki waa ruqyo kasta oo wax shirki ah koobsatay kaan tashtamila calaa alfaadin shirkiya sida inay ku jiraan ereyo shirki ah kaducaai gayr illah walistigaaati bgayr illah walisticaadati bgayr illah aw an yactaqida anaha tanfacu aw taduru bidaatiha waxaa kaloo ay shirki koobsatay hadduu qofku aaminsan yahay inay iskeed wax oo ay la madax banaan tahay annafca wاdur wa hadihi hiy ruqya اjaahiliya ruqyadii jaahiliyadu ay isticmaali jireen baa nooca ahayd lihada baa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markii hore maadaama aلruqya اlmachuuda fi اljaahiliya ruqya shirkiya ahayd si caama buu rasuulku ruqyada u diiday markii hore siduu markii horeba ziyaarat lqubuur si caama markii hore ugu diiday markii dambe ayaa tafsiilka markaa la sameeyey alimaam sicdi wuxuu yihi fi lqowl sadiid wain kanat iruqyatu yudcى biha gayr اllah wayuطlb الshifaaء min gayri fahada huwa shirk اakbar lannahu ducaaء waاstigaaثaة bgayr اllah shekh iسlاm iبnu taymiya majmuع اfataawa wuxuu ku yihi alruqa wاlcazaa'im alacjamiya hiya tatadamn asmaء الrijaal min اljini yudcawn wayustagaaثu bihim wayuqsamu alayhim wayuqsimu alayhim wayuqsamu calayhim biman yucadimuunahu fatuطiicum الshayaaطin bisababi dalik fi bacض اlumuur wahada min jinsi الsixr washirki bui rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam ruqyadaa shirkiga koobsanaysa wuu diiday laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirku marka ida kaana fiihi shirku fiihi ba'sun wey oma banaana waa muxaram marka qeybahaas ayay ruqyadu leedahay ruqya mashruuca iyo ruqya muxarama iyo ruqya shirkiya musanifku raxima llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay arbacata axaadiid wa ahareyn can aimati salaf afar xadiid iyo laba ahar oo uu ka soo raray aimatu salaf wa tacliiqan mukhtasara calayha iyo tacaliiq yaroo koobanoo isagu u saaray waxaana fiicnayd baynu ihi mar haddaanu xukmu lmas'ala baabka ku sheegin oo baabku ruqyada tii bannaanayd iyo tii kaleba uu shamlisanayo inuu baabka ku sheego ugu yaraan xadiidka cawf ibnu malik alashjaci ee tilmaamaya ruqyada sharciga ah kunaa na narqi fi ljaahiliya faqulnaa ya rasuula allahi kayfa taraa fi dalik faqaala icriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirku xadiidkani waa aslu fii baabi ruqya baab ruqyada lagaga hadlaya inuu ka marhnaado maaha asal buu yi waayo daabit buu u sheegay ruqyada bannaan iyo ta aan bannaanayn oo wuxuu sheegay alruqyatu alkhaaliyatu min ashirk aw alatii tuclamu khuluwaha min ashirk ruqyada la ogyahay inay shirki ka maran tahay inay bannaan tahay ruqyada aan la ogeyn shirki inay ka maran tahayna inaanay bannaanayn ta shirki lagu ogyahayna min baabi lawla inaanay bannaanayn waayo maa lam yakun fiiha shirkun macnaheedu muxuu noqonaya waa in macnaheeda la garanayo markaasaa la garan karaa inuu inay shirki tahay iyo in kale haddaan macnaheeda la garanayn markaa fiiha basun bay noqonaysaa haddii macnaheedii la garanayo shirki ay tahayna fiiha basun mataa laa yakunu fiiha basun goorma ayaanu dhib ku jirin ida kaanat macluumat lmacnaa wa kaanat khaaliyata min ashirk haddii macnaheeda la garanayo shirkina ay ka maran tahay marka xadiidkani waa xadiiثu oo dabطa masأlaة الruqya waana xadiiث cadiim oo ay tahay طalabaة اcilmigu inay xifdiyaan si baabkan waxa weeyaan axkaamtiisu ay ugu ururto الdliil الأول qala fi الصaحيiح an abi an abi bashiri الأnsariي radي الlahu عanه anahu kaana wuxuu aha maca rasuuli lahi sala اla alay slam fi bacdi asfaari rasuulkuu la socday safaradii nebigu galay qaar ka mida dhexdood fa arsala wuu diray rasuulku rasuulan fariinsiduu diray qaa'ilan leh allaa yabqayana yaanu ku hadhin fii raqabati baciirin neef geela qoortii qilaadatun yaani ku hadhin wax qoorta loogu xidhay oo min watarin xadhiqaanseed ka samaysan aw qilaadatun buu yidhi oo min watarin muu raacin shakun min araawi ilaa quicat hadday jirto waa in la jaro qowlka uu musanifku leeyahay fi saxiix halkan wuxuu uga jeeda saxiix lbukhaari wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslim labaduba way wariyeen ereygaa fi saxiixna horena waa u tilmaanay baan umalaynayaa waxaa loo isticmaalaa fi saxiixeyn ayuu ku jiraa ama fi axadihima fi bukhaari aw fi muslim ama fi lxadiid الصaxiix bukhaari muslim midnaba yaanu ku jirin faarsala rasuula riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi ninkaa uu nebigu diray fariinta qaaday inuu ahaa zayd bnu xaarisa inuu ahaa alaa yabqayana bifatxi اlya wاlqaaf yabqayana wataskiin اlba yabqayana wa nahyu oo muakadu binuuni tawkiid اthaqiila waa nahyi markaa lagu adkeeyey nuunu tawkiidka alaa yabqayana waayo fii raqabati baciir albaciir waa maxay alwaaxidu min alibil wey yuطlaqu calى اdakari wاlunha min alibil neefka dhadig iyo neefka lab ee geela kamida baciir baa la dhahdaa hash awrkaad ku odhan kartaa hada baciir hashaad ku odhan kartaa hada baciir yani waa neef geela un macnuhu wa jamcuhu abcira wa abaacir waa bacraan waa mufrad baciir jamciisuna ku haynu sheegay marka raqabata baciir raqabadu ma qeyd baa la laysa biqeyd haddii lugta lagaga xidho iyo haddii dabada laga xidho haddii kuruska lagaga xidho alxukmu waaxidu limaada dukirat iraqaba haddaba maxaa raqabada loo sheegay hada alqaydu kharaja makraj alghaalib wa muraacaat alxaala xaalkoodaa sidaa u badnaa oo dee geelay qoorta kaga xidhi jireen waxay leeyihin ishuu ka celinaya algaalibu cinda alcarab tacliiqu bacdi alashyaa calaa raqabati اlbaciir ictiqaada minhum anaha tadfacu alcayna canh walihada hada alqeyd la mafhuma lahu bal اlxukmu yashmal atacliiqa calى اlbaciir aw eyr xataa baciir kaan mafhum lahayn haddii baqaro lagu xidho haddii orgi lagu xidho haddii wan lagu xidho haddii qof lagu xidho alxukmu waaxidu haddaan laba xidhin ka warramee si kale loo samaysto alxukmu waaxidu oo inagii nidhi alxukmu yatacallaq bilitiqaad maca alictiqaad in waxaa la samaysto iyadoo ictiqaadkaasi la socdo alaban linafci loo yeelanayo loo samaysanayo ayuu xukmi ku xidhan yahi tacliiqna kuma xidhna in la laalaadiyo wax lagu xidho xukmi kuma xidhna waxaa lagu xidhay wuxuu yahayna xukmi kuma xidhna bal alxukmu yatacallaq bikuli ma اtukida alaba linafc qilaadة min watrin aw qilaada alqilaada hiy ma axaaطa bاlcunuq qilaadadu waa waxa markaa qoorta hareereeya ee qoorta kooba wixii qoorta lagu xidho ayaa qilaado la dhahda wa kharajat huna makraj اlgaalib ama wuxuu qilaada ha noqdo ama wax kale ha noqdo culliqa aw lam yucallaq qoortaa laga xidho meel kale laga xidho xukumku waa isku mid alwatarna waa xablu lqaws waa xadhigga qaansada alladii yushadu bihi sahm cinda iraadati ramyi xadhigga saa loo jiido dabada loo saaro sahmka ama leebka markaa inta loo jiido deetana la sii daayo markaa xadhiggaas ayaa awoodiisa ku tuuraya leebka qilaadatu min watarin aw qilaada hadalka wuxuu ixtimaalaa inuu yahay shakun min araawi wayaxtamil an yakuuna litanwiici waxaa kaloo ixtimaalaa maxay in la laba nooc la sheegayo qilaada min watar qilaado wax qoorta loogu xidhayo xariiqaanseed ka samaysa aw qilaada ama water xaiaanseed bayaanu ka samaysnaane wax qoorta loogu xidhay un riwaayadda abi daawuudna waxaa ku xusan laa yabqayana fii raqabati baciirin qilaadat min watarin walaa qilaadat ilaa qucat qilaada min water walaa qilaada waa min baabi dikri اlcaam bacd alkhaas qilaada min water waa khaas qilaadatuna waa caam wahada yurajixu ana aw litanwiic walaysat lishak taasina maxay rajaxaysaa awdani inay tahay litanwiic oo noocaasna ma banaana noocaasina ma banaana macnu waa sidaa ولهذا buu yihi xاaفظ بن حجر رحimه الlaه taعالى qwlه في رqبة bعيiri qilاadة min wtr أو qilاadة kda huna بlفظ أو وhiy للشhك أو للتنويع ووقع في رواية أbي dاود عن القعنبي بlفظ cبد لله بن يوسف القعنبي وlا qilاadة وhuوa min caطف الcاam oo qilaadada عlى الkhاaص waa qilاadة min wtr وبhada جزم المhلب saasuu jزmiyey inay ta min baabi caطف الcاam calى اlkhaas waa maxay sababta uu nebigu alayه الsalatu salaam u diiday in qalaa-idka noocaas ama waxaa qoorta loogu xidhayo geela muxuu nebigu u diiday ma sababu nahyi can tacliiqi alqalaa almadkuura fi lxadiid ma inuu ictiqaad ku tacalluqay amse waa sabab kale saddex qowl bay culimadu ku leeyihiin ibnu xajar saddexdaa qowl wuxuu ka soo raray ibnu ljawsi wa fi lmuraadi bilawtaari halaathatu aqwaali axadu anahum kaanuu yuqaliduuna ibila awtaara alqisiyi lianlaa tusiibuha بزعمه فأmirوu بqطعiha إعلاama بأن الأwtاara laa تrud min أmr الlahi شhayئa qowlka koowaad wuxuu leeyahy sababtu waa اctiqaad baa ku tacaluqay oo waxay geela ugu xidhi jireen iyagoo waxay geela ku xidhi jireen iyagoo ictiqaadsan oo aaminsan inay ishii ka celinayso markaasaa la yidhaha laga jaro si dadka loo baro in xadhkaha iyo waxaa lagu xidhayaa amarka ilaahay wax kamid a aan celinin de waana markaa tafsiirkaasi ayuu xadiidku baabkeena munaasabo kula yeelanaya sooma in dee ictiqaad awgii ay ugu xidhi jireen iyo alaba linafl waana qowlu malik raximah llahu tacaala oo imaamu malik markuu xadiidka ku keenay kitaabkiisa muwaaa ah, ayaa wuxuu yihi araa ana dalika min ajli اlcayn waxaan u arkaayo ila muuqataa waxaa geel ay ku xidhi jireen inay isha awgeed ugu xidhi jireen waxaa kaloo taa ayidaya xadiidu cuqba ibni caamir man callaqa tamiimatan falaa atama allahu lahu qowlka labaad wuxuu le annahyu can dalika lianlaa takhtaniqa adaabbatu biha cinda shiddati rakb waxaa loogu diiday si aanu neefku ugu neef qabatoobin waxaan qoorta lagaga xidhay dee markuu aada u ordayo ama dee geedaha iyo waxaasaan ugu qabsay sidaa marka la ha miyu baabkeenna xadiidku cilaaqa iyo xidhiir la yeelanaya waa maya kaasina waa qowl qowlka saddexaad annahum kaanuu yucalliquuna fiiha alajraas waa inaan xadhig qura arrintu aanay ahayne koori ay la socotay ama jalas oo markaa rasuulku alayh isalatu salaam waxa uu diidaya u ahaa jalaska u ahaa markaa geelan dee koorta lagu xidhayo iyada adilo kalaa kusoo aroortay oo waxaa u daliilo xadiiu umi xabiiba um اmuminiin marfuuca rasulku wuxu uhi laa tasxabu اmalaaikatu rufqata fiiha jaras malaaigtu ma raacdo lama socoto dad markaa safara oo rafiiq ah oo markaa jalas sita jalas halkan kan la garaacayo jalasku waa kul mujawaf oo taxtahu shay yaddarib oo yusawit wax kasta oo guda hulan leh oo xagga hoosena uu kaga jiro wax garaacmaya oo sawt samaynaya ayaa jelas la ydhaha marka jelaskan loo garaaco iskuullada iyo madaarista iyo kan waxa weeyaan geela koortan lagu xidho wuxuuba jaraskaa wey markaa saasuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu uga dayriyey wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuud ilbaab waa markaynu qaadano qowlka odhanaya wuxuu rasuulku u diiday oo uu yihi ha laga jaro geela ictiqaad ku tacalluqe awgi anahum kanuu yactiqiduuna fiiha nafca inay wax taraysa bay aaminsanaayeen marka dilaalat lxadiid cala maqsud ilbab waxay noqon ana nabiya amara biqaطci اlqalaa'id almutakadati lijalbi الnafci aw dafci اdur rasuulku wuxuu amray in la jaro waxyaabaha markaa lagu xidhay xoolaha ama dadba ee loo xidhay si ay khayr u keento ama dhib ay u difaacdo wanahyu can baqaa'iha fii riqaabi labcirati daliilu cala taxriimiha wujuubi qaciha mar hadduu nabigu amar ku bixiyo in la jaro taas waxay tusinaysaa in lagu daayo geela inay xaaraan tahay in la jaraana ay waajibtay kulu maa maaalaha yakudu xukmaha dee xadiidkan uu qilaado sheegay neef geela lagu xidhay oo loo xidhay lidafci lcayni wa naxwiha wax kasta oo taa lamida oo ictiqaadka awgii cid loogu xidho dad loogu xidho ama dunyo loogu xidho ama yaan lagu xidhinba ee la samaysto isna la xukun buu noqonaya adaliil thani وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال وu uhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlaه عليه waسلم yquل isagoo leh in الرuqa ruqyooyinkii manaa ruqyada waa inagii sheegnay oo nidhi qolada caam ka dhigtay maxay ku qeexeen baynu nihi kul ma quri'a طalبا للنfع nafciguna muxuu noqon karaa jalba khayr aw dafca durin aw rafcihi buu noqon karaa wax kasta oo la akriyo oo loo akrinayo nafci raadin iyo watamaaima iyaduna maxayd tamiimada tacriifkeeda muxuu ahaa kulu maa culliqa lialab nafci watiwalata iyo madiidadu shirkun weeye rawahu axmed wa abu daawuuda wa huwa xadiidu صaxiix wasaxahu fi صaxiixa wasaxaxu shaykuna abu cabdiraxmaan muqbil bn hadi اlwaadici fi kitaabihi aلصaxiix اlmusnad mima laysa fi صaxiixayn kitaab laba mujaladooda oo xadiida saxiixa saxiixinka aan ku jirin sheekhu ku ururiyey markii dambena kitaabka bukhaari oo kale ayuu ka dhigay oo ratabahu cala alabwaab alfiqhiya wuxuu u bixiyey aljaamicu saxiix mima laysa fi saxiixayn waxaanu ka mid yahay kitaabkaasi kutubta aan ka akhrisanay sheikhuna abu cabdiraxmaan alwaadici raximah llahu tacaala isagoo markaa sheekhu akhriya kitaabkaas ama intaynu joognay buu bilaabay wuxuu akrin jiray sheekhu kitaab الsuna licabdillahi bni axmed iyo ibnu caqiilka iyo tafsir ibn kahiir iyo saxiix الbukhaari iyo saxiixu muslim intaa isagoo akriya baan u tagnay markii dambe kutubtu noo dhigay buu kamid ahaa kitaabka saxiix اlmusnad mima laysa fi saxiixayn mar walbana axaadiid ayaa laga xifdin jiray ina ruqa watamaaim ruqyo iyo tamiimo labada waynu tacriifinay soo ma xukumkoodana waynu cadayno noociyey leeyihin nooc walibana wuxuu leeyahay xukum gooniya buu leeyahay marka xukum qura lama siin karo haddaba ashan ku jirta ruqyada iyo tamiimada labadaba ashani macahdiya mise waa istiqraaqiya labadaba way ixtimaasha cahdiya macnaheedu yaana nooc gooni oo laysla yaqaan ama horaha loo soo sheego ama dihniga lagu haya istiqraaqiya haddii la dhaana macnaa ruqyo oo dhan iyo tamiimo oo dhan marka dee macnihi baa kala duwanaanayo haddaynu idhaahna ashu waa istiqraaqiya waxay noqonaysaa ina ruqa ruqyooyin oo dhan oo aanay midi ka maqnayn iyo watamaa-ima oo dhan iyo watiwalata oo dhami shirkun wey marka haddaynu asha istiqraaqiye ka dhigno ishkaal baa inaga hor imanaya waxay noqonaya soo tajirtaa ruqyo mashruucaah oo xadiida kusoo aroortay soo ta jirta tamiimo culimadu ay isku khilaafeen kathiir min asalafna ay baneeyeen oo waxa weeyaan maa culliqa min alqur'aan aw iladkaar ilmashruuca hore aynu usoo maray haddii sidaa lagu fasiro waxaa khasab noqonaysa in la idhaahdo xadiidku waa mansuukh oo waxaa laga nasakhay oo laga saaray alruqya almashruuca ayaa laga saaray marka hore si caama baa loo diiday marka dambena waxaa laga saaray alruqya almashruuca iyo atamiimat almashruuca soo waadix maa waxaa kaloo ashan ay aqbali kartaa in laga dhigo cahdiya oo la haha ina aruqa ruqyooyinkii iyo watamaaima tamaaimtii almachuudata fi ljaahiliya ee jaahiliye lagu yaqaanay ee almushtamilata cala shirki ee shirki koobsanaysay shirkun wey markaa ruqyo nooc gooniya bay noqonaysaa hadday noosha cahdiye ka dhignay marka miyaynu u baahanayna inu dhahno xadiidku waa mansuukh iyo uma baahanayno waayo nooc nooc gooniye ayuu xadiidku ka hadlayaa bay noqonaysaa walaqrab ana al fi lxadiidi istiqraaqiya waxaan ujeedaa cahdiya xadiidku inaanu ruqyo o dhan ka hadlahayn tamiimo o dhan aanu ka hadlahayn walihaada baynu diidnay qolooyinkai xadiidkan u daliishaday tamaaim oo dhami xataa walow kaanat min alqur'aan inay mamnuuc tahay waay labada ixtimaalkii la idhaaba ruqya oo dhami miyay xaaraanta waa maya haddii la idhaha ruqya oo dhan buu xadiidku sheegaya shirkuu ku xukumay dee waa mansuuq baa la leeyahy oo ruqya mashruuca bay adilo fara badana tusa haddii la dhaa waa ruqyo khaas oo waa tii jaahiliyadu ay taqaanid oo ruqya shirkiyana dee falaa ishkaal oo nabigaa yihi laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkan tamaaimtuna waa saas oo kale iyaduna walihaada in cumuumkeeda la deliishado waa inagii nidhi sax maha oo sida ruqya oo dhan baan xadiidka loogu deliishanaya shirki tahay oo ruqyada tafsiil loo gelinayo ayaa tamiimadana iyadana tafsiil loo gelinayo attiwala bikasri taa wafatxi lwaaw wlaam mukafafeyn atiwaala wowg iyo laamka labada waa la kordhigay ah, bilashada wa shay yasnacuunahu yazcumuuna anhu yuxabibu lmarata ilaa zawjiha wa waxay samayn jireen oo ay sheegan jireen in gabadha ninkeeda uu jeclaysiinayo bihada fasaraha cabdulahi bn mascuud cabdulahi bn mascuud saasuu ku fasiray oo markii lagu yihi hadihi ruqa watamaam qad carafnaha famaa tiwalat ruqyadiiyo tamiimada garanee tiwala waa maxay qaala shayun yasnacuhu nisaa waxay dumarku sameeyaan oo yataxababna ay bihi ilaa aswaajihina oo raggooda ay isku jeclaysiiyaan ibnu sidana kitaabkiisa almukhasis wuxuu ku yihi faama tiwalatu alati fi lxadiid wa huwa aladii yuxabibu bayna alrajuli walmar'ati fabilkasr atiwala taada hoos dhigee oo waxa ninka iyo gabadha isjeclaysay marka xagga kalena way ka iman karta inuu ninku sameeyo si uu gabadha isugu jeclaysay inay gabadhu samayso si ay ninka isugu jeclaysiiso culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa darbun min asixr waa nooc sixirka ka mid walihaada baynu nidhi atiwala waa madiidada madiidadu waa sixirka cid cid kale lagu jeclaysiiyo oo gabadh baa nin diideysa waa la sixrayaa ninkuunbay dabagelaysaa lagama reebi karayba ama nin baa waxa weeyaan gabadh diidaya sixir bay ku taagaysaa intay u tagto wadaad meelaha fadhiya oo sixiroolaha ninkuunbaa gabadhii ka daba dhereerinaya saasoo kale xoolaha la isku jeclaysiiyaa nin sheekhabaa wuxuu ii sheegay maray dacwad u baxeen ee wuxu uhi anagoo soconaya nin reermiye baa naga horyimi markaasuu hi alxamdu lilah ilaahay ilakiin kulmiyey baan u mahadnaqaya saa maxaa dhacay sheekh suu hal dhashay baa nirigtii diiday kaale ima diiday saanu ku madiidadu waa maxay isagu markaa ma fahamsana inay sixir tahay wuxuu moodayaaba in diin loo akrinayo hasha nirigta lagu jeclaysiinayo madiidaduna waa sixir markaa inaga inta badan wadaadada laftooda sixirka noocaasa isticmaali jiray waxaa jira wadaado wax sixra waliba sixirka madiidada lahaa aad bay u isticmaali jireen culimada qaarna waxay leeyihiin madiidadu way ka caamsan tahay sixir o kulu maa yuxabibu rajula ilى اlmarأa wاlcaksu min alasbaabi غayr sharciya wax kasta oo ninka gabadha lagu jeclaysiiyo ama gabadha ninka lagu jeclaysiiyo ama xoolahaba dee laysku jeclaysiiyo oo ah sabab aan shareecadu ogolayn sixir ha noqoto ama wax kale ha noqoto marka hiya acamu min الsixri wالtamaa'im sixirkee tamaamta ay ka cabsanta shirkun ayuu hi nabigu alayh isalaatu wasalaam marka inagin yihi waxay ku xidhan tahay haddaynu idhaahno atamaaim iyo alruqa asha ku jirta waa istiqraaqiya de waxay noqonaysaa markii hore saasaa lagu wada xukumay laakiin markii dambe ayaa tafsiir la geliyey haddaynu dhahno waa cahdiyana dee noocii machuudka ahayd ee la yaqaanay ayay waxa weeyaan ku saabsanaanaysaa walihada shuraax bixadiid mutaqadimiin twaaradat aqwaaluhum calى xamli اxadiid calى almanaaطaat اlmuujibati lishirk culimadii hore ee xadiidka sharixi jirtay xadiidka markay sharaxayaan aqwaashoodu waxay iskaga daba tagtay in xadiidkan lagu xambaaro ruqyooyinka iyo tamaaimta ay ku jirto wax shirki keensanaya kalistiqaadati bigayr اllah walictiqaad biannaha tastaqilu bالnafci wالdur aw anaha tuujibu radd اlqadr min duni illah ama inay qadarka celin karto aan la sukadin culimada saa tasriixisay waxaa ka mida abu muxamed ibn qutayba kitaabkiisa islaaxu khalطi abi cubaydi fi gariib اxadiid alazhari baa ka mida imaamkii lugawi ahaa kitaabkiisa tahdiib alluga waxaa ka mida saas oo kale ibnu xajar ashawkani غayr waaxid min ahli اcilm dilaalat اxadiid calى maqsuud baabu kaale wa ma fiihi min atasriix waa waxaa ku jira xadiidka oo ah bikowni الruqa wالtamaa'im wالtiwala shirkan oo ah in ruqyada iyo tamiimada iyo tiwaladu ay tahay shirki marka haddaynu dhahno ashu waa cahdiya macnaa alruqa wالtamaa'im almachuuda fi اljaahiliya iyo atiwala ayaa shirki ah wallahu subxana wa tacala aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin